ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku jirnay axkaamtii salaatu lmusaafir waxaan rajaynayaa fasalka u dambeeyaan soo gaarnay oo ah faslun yajuuzu اljamcu bayna الظuhri wاlcasri taqdiima wata'khiira wاlmagribi wاlcishaaءi kadalika fi الsafar الطawiil wakada اlqasiiri fii qowli fain kaana saa'ira waqta اlأulى fata'khiiruhaa afضل wailaa facagsu halkaasaan joognay soo mahayn axkaamta safarka ugu muhiimsan ee baabu salaa la xiriirta waxaynu soo nidhi waa laba qaybood qaybi waa qasru salaa salaada in la gaabiyo qaybta labaadina waa aljamcu bayna asalaatayn laba salaadood oo hal waqti la isugu geeyo labada xukun baa asaasi u ah inta kale axkaamta kale laga hadlayo waa un shuruudoodii iyo say labadaa ku asixi lahaayeen iyo waxaa loo baahan yahay marka kii horeynu soo marnay waxaynu joognaa kii dambe jamca salaada la jamciyo ama safar baa lagu jamciyaa oo sababtu safar bay noqotaa ama iyadoon safar ahayn baa la jamciyaayo xaajay noqotaa tan xaajadii gadaal buu ka raacin doonaa waxaa asal ah musaafirka jamcintiisaa baabkan asal ah saa darteed wuxuu yidhi yajuusu waxaa bannaan aljamcu in la ysu geeyo la kulmiyo bayna alduhri waalcasri duhurka iyo casarka in laysu ysu geeyo la jamciyaa bannaan taqdiiman iyagoo la hormarinayo oo ta hore wakhtigeeda la isugu geynayo wa ta'khiiran iyaga oo la dib dhigayo oo salaada dambe wakhtigeeda casarka la isugu geynayo waalmagribi ay wayajuusu aljamcu bayna almagribi waalcishaa'i maqribka iyo cishaha in la isu geeyana waa bannaan tahay kadalika sidii horoo kale ataqdiiman wa taakhiiran buu u jeedaa fi safari awiili safarka dheer bay ku bannaan tahay axkaamta jamcintu wa kada alqasiiri safarta gaabanna waa la mid fii qowlin qowl ka mida aqwaasha ah imaamu shaafici laga soo guuriyey habal laga xoog badnaadoo dacfiha ku jire fa kaana qofka hadduu yahay saa'iran mid socda oo socodkii safarta ku jira fii waqti uulaa waqta aluulaa salaada hora waqtigeedaoo maqribka ama duhurka ah fa taakhiiruhaa iyada in la dib dhigo oo jamcu taakhiir la sameeyaa afdalu fadli badan wa ilaa haddaan la soconin fa cagsuhu jamcu taqdiim in la sameeyaa fadli badano ta dambe uu socodka ku soo aadayo halkan mualifku raxima allahu tacaala majmuuca axkaam buu ku sheegay wuxuu ka bilaabay xukumka jamcintu waa jawaaz waajibna ma aha wuxuu leeyahay sunnana ma aha marka koowaad waajib ma ahano waa min baabi rukas adoo musaafir ana salaad walba waktigeeda waa tukan kartaa marka labaad wuxuu leeyahay fi lmadhabi sunno ma ahano wax amar oo ku soo arooray inay sunno tahay ma jiraan waa shay loo jideeyey lilxaaja xaajo iyo baahi wixii loo jideeyeyna waa min baabi aljawaas saas darteed salaadaha inaad jamcisaayo way kuu bannaan tahay waajibna ma aha sunnana ma aha hada hakada almadhab fuqaha badanna waa la qaba raxmat ullaahi calayhim jamiican masalada labaad ee uu sheegay waxaa weeye salaadaha la jamcinayo ee wakhtigooda laga saari karaa afar salaadood weeye duhur iyo casarku way israacaan maqribka iyo cishuhuna way israacaan laakiin fajarku meel lama raacdo iyada waktigeedii weeye cishana lama raacin karo duhurna lama raacin karo iyada lamana horumarin karo lamana dibdhigi karo haddaba salaadihii shanta ahaa salaaday raacda iyadu ma laha duurka iyo casarkana waktigooda tadaakhul baa ka dhexeeya saynu awqaatu salaa ku soo marnay cishaha iyo maqribkana sidoo kale tadaakhul isgudagal baa ka dhexeeya waktigooda laakiin subaxu cidna xe lama wadaago saas darteed jamcigu wuxuu galaa afartaa salaadood salaada subaxa ma galo masalada saddexaad ee uu ka hadlay waxaa weeye taqdiiman wa taakhiiran jamacu waa laba qaybood jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiir labada salaadood ee israacaya inta dambe lasoo hormariyo wakhtiga ta hore la isugu keeno iyo inta hore la dib dhigo oo wakhtiga ta dambe la isugu geeyo labadubana waa mashruuc jaa-isa weeye keliya waxaa laga hadli doonaa keebaa fadli badan haddaan marba jamcinayo ma taqdiimkaa fadli badan mise taakhiirkaa fadli badan jamaca musaafirkana weeye waxaan ka hadlayno taa wa iman doontaa waxaa kaloo uu ka hadlay masalada afraad ee uu ka hadlay arrintaasi waa safarkii tawiilka ahaaye rukhaskii qasriga lahaa een soo marnay safarada gaagaaban een cinda fuqahaa ilaa masaafadii arbacata buradin ama siddeetan iyo siddeeddii kilomitir aan gaarin lama jamcin karo jamac musaafir lama jamcin karo xaajada muqiimku uu jamciyaay gadaal bay ka iman doontaa iyada laakiin hadda axkaamtaan ka hadlaynaay musaafir ka weeye wuxuu yidhi fi safari awiili safarkii dheeraa saa darteed safarku inuu dheer yahay oo masaafadii uu gaarsiisan yahay waa waajib lagama maarmaana wakada alqasiiru fii qowlin wuxuu leeyahay safarka gaabanna qowl aqwaasha imaamu shaafici ka mida laakiin daciifa ayaa wuxuu leeyahay jamacu uu ka khafiifsan yahay qasrigii saa darteed safarka tawiilka iyo qasiirkaba jamaca waa la ogol yahay maxaa yeelay waxaan u tegi doonaa jamaca xataa muqiimkii loo ogol yahay markay xaajo timaado laakiin muqiimka qasri iyo gaabin looma ogola taa macnaheeda waxaad ka fahantay labadan xukum ee qasriga iyo jamaca qasrigaas shuruud adagoo safarka tawiilka uu laasim yahay amaa jamcigu maadaama xaaladaha qaarkoodba muqiimka loo ogol yahay aanan tegi doonno dee ninkan musaafirka ahaba ah gaabnaada safarkiisuye yaaba ka owleysanba marka safar tawiil ayaan shardi laga dhigin halkaasay waxoogay ku salaysan tahay wuxuu yidhi kadib keebaa fadli badan jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiir wuxuu ku soo ururiyey xasaba alxaaja waxaa ruksadan loo jideeyey salaadaha inaad isku jamciso inay kuu fududaato safartaadi iyo hawshaadi iyo socodkaaga iyo degaankaaga adiga mashaqada in laguu fududeeyaa loo jireeyey haddaba haddii aad salaada hore xilligeedii safar saaran tahay inaad iska dhigtaa fadli badan oodan safartaadi iyo socodkaagii kala goynin haddii aad xilliga qaybta hore salaada hore kuu soo gashay aad degantahoodan weli anbabixin oodan soconinna ama amaadan cagta wadada saarinna hadda inaad iska wada tukata hadhow si aadan salaad ugu degin sidaasaa kuu fiican buu leeyahay saa darteed wuxuu yihi fain kaana saa'iran fi waqta aluulaa tan hore hadduu waktigeeda kuu soo galaadoo socod ku jira inaad dib dhigtooda mashaqadii aada ruksadii qaadata fata'khiiruhaa afdal saa darteed masaladan xukunkeedu keebaa fadli badan mid gaar fadli u leh ma jiraan hadba midkay xaajadu u badan tahay taysiirka iyo yusriga iyo fududayntiina kuu fiican baa fadli badan waay intaasoo dhani inta badan dalaa-ishoodu axaadiidta nabiga ay ku sugan tahay sala allahu alayh alih wasalam marka laga taga mas'alada safarka tawiilka oon axkaamtiisa soo marnay waxaa laga wariyay canas ibn malik radi allahu canhu ardahu saxiixeynka ku yaala nabigu wuxuu ahaan jiray calayhi salaatu wasalaam haddii uu duhurka oon la gaadhin safarta u ambabaxo duhurkuu dib dhigi jiray si uu casarka ula tukado hadday duhurku soo galo inta uunan dhaqaaqinna duhurka xilligiisuu israacin jiray kadib buu safri jiray oo socodkiisa qaadi jiray sidaasaa ibnu cumarna ka suganoo wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam haddii uu socod dedejiyo saaran yahayna wuu dibdhigi jiray hadday salaaddu soo gasho midda hore labada salaadood intaanu dhaqaaqine cagta waddada saarinna horay buu jamcu taqdiim isu raacin jiray adoon soconinna waa la jamcin karaa waxaa imanaysa haddaanan labada salaadood midna socod ahayn halkanaan degay qabla almaqrib baan degay maqribka waa deganaanayaa caawana waan baryayaa maqribna ma socdo cishana ma socdo ama xalayba halkii aan baryey maanta inaan ka socda maba doonayo duhur waan joogaa casar waa joogaa maqrib waan joogaa cishana waan joogayaa iyana ma jamcin karaa nacam haa waxaana ugu saxiixsan riwaayaadka ku soo arooray qisadii nabigu tabuuk imaamu malik fii muwaaihi uu ku warinayo asaxday nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo meeshii la degan yahay muddo dheer baa la deganaa baa wuxuu leeyahay raawigu nabigu intuu soo baxay buu tukaday duhur iyo casar kadib meeshuu deganaa buu ku noqday maqribkii buu soo baxay maqrib iyo cishi uu israaciyey haddana meeshuu deganaa buu ku noqdaa sal alla alay slam adigoon xataa socod cagta saarayn labada salaadood midna waa jamcin kartaa laakiin hadday socod iyo salaadihii isqabtaan hadba taad socoto bal ama dibdhigi ama taadan socon doonto yaad soo hormarin kadib wuxuu yihi mualifku raxima allahu tacaala labadii jamac haddaad ogaato jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiir waxaad ogaataa mid waliba axkaamta qaar bay ku kala duwan yihiin shuruudana qaar bay ku kala duwan yihiin haddaba farqiga u dhaxeeya axkaamta iyo shuruuda jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiir buu galay wuxuuna soo hormariyey kii horeeyey wa shuruudu taqdiimi soo hormarinta salaada shuruuda ku xirani alaaatun waa saddex markaad duhurka xilligiisa casarka keenayso salaada casar baad soo raraysaa waktiga duhurkaad keenaysaa ama salaada cishaad soo hormarinaysaayoo waktiga maqribkaad wada tukanaysaa jamcu taqdiim baa la yihahdaa waa isugeyn la soo hormariyey salaadaha midood baa waktigeedii ka hor la tukanayaa saddex shardi baa la rabaa buu yidhi fi lmadhab kow albadaa'atu inaad ku bilowdo ama albudaa'atu in lagu bilaabo sidii loo xarakeeyaba bil ulaa ragcad salaada hore salaada hore waktigeedu joogo inaad horraysiisa wey falow sallaahumaa haddii uu labadaba tukado oo fabaana uu caddaado ay usoo baxda fasaaduhaa tii hore inay faasid aydan asixin fasadat athaaniyatu talabaadna faasid bay noqonaysaa halkan waa laba mas'alo mas'alada koobaad waxaa shardi ah buu ku yidhi duhurka inaad horraysiiso ama maqribka horraysiiso hadduu jamcu taqdiim yahay waa inaad salaada waqtigeedu joogeed soo horaysa inaad horraysiiso wey halkaa waxay tix raacayaan qaacida ay fuqahadu leeyihiin baa jirta qaacidadaa waxay yidhahdeen asalkuna culamaau lugana way la qabaan waxaa jira taabic iyo matbuuc luqadana waa ku taqaanaa tawaabic waxa la yidhaahdo fiqhiguna tawaabic buu leeyahay qaacidadoodu waxay tahay asalku ataabicu laa yataqadamu calaa matbuucihi taabican wax raacayaay kanay la socotaa salaada casar duhur bay hadda la socotaa cishuhuna maqribkuu la socdaa kii uu la socday inuu ka hormaro sax maaha yidhahdeen asal maaha ilaa bidaliilin daliil ka horreysiinayana ma hayno inta nabiga laga hayana calayhi salaatu wasalaam tan waqtigeedu horreeyuu hormarin jiray halkaa waxaan ka garannay attaabicu laa yataqadamu calaa matbuucihi cibaaro ka gaaban bay fuqahadu yidhaahdaan markay cibaaradaa cabirayaan oo waxay ku leeyihin attaabicu taabicun kii taabicae wax raacsanaa waa un taabic raacsan oo daba socda soo lama dhihin ma'muumku taabicun liimaamihi wey falaa yataqadamu calayhi marka ka horreym inuu ka horreeya lama ogola kadaalika salaadani salaad bay taabic u tahay inay ka hormarta lama ogola yidhaahdeen asalku waa inayd ka dambaysaa walidaalika xataa culimmada luqada iyo nuxaadu markay tawaabicdu ay sifaadka iyo caqafka iyo ka soo hormarayaan qaarkood inay matbuuca ka hormaraan la ogolaanayo shuruud baa lagu xirayaa uu iska hormari karaa maaha shuruud baa lagu xirayaa ee bilaash iskama soo hormari karo shuruudana istiqrihii la dabagalay luqada iyo qawaaciddeeda calaa khilaafin sida qawaacidda luqada loo dejinayo oo nafsuhaa calaa khilaafin fuqahadu siay qawaacidda u dejinayaan laftooda ah bay ku saleysantahay marka shardigani wuxuu ku salaysan yahay ataabicu taabicun taabicuna matbuuca kama hormaro haddii innaga luqadeena magaalada aada usoo bedasho waxay ku leeyihiin gaariga rimboorku kama hormari kara dee la jiidayo waa in gaaligii wax jiidayo horeeyaa haddaad tidhaahdo salaada duhur ee waktigeeda la joogaa casarka jiidaysa maqribkuna cishuhu jiidayaa oo tidhaahda kii la jiidayay baa hormaraya waxay lein sax mee ma la riixayaa riixitaan mehe waa jiidi taabicnimadu waa in la jiidayo daba socda waayo ayib haddii ay tan dambe shardigeedu ahaa inay duhur horeeyo ama maqrib horeeyo qaacidada shuruuda waxaa ku taqiinay marka lagu tacriifinayo fi lfiqhi walusuuli maa yalzamu min cadamihi lcadam somayn haddii shardigii la waayo wixii uu mashruudka u ahaa inaan la waayin oosan asixin baa imanaysa haddii salaadii hore baa ina asixin marka falow salaahuma hadduu labadiiba tukada marka duhur baa tukatay casarkiina waad raacisay maqrib baa tukatay ceshihiina waad raacisay fabaana waxaa caddaatay fasaaduhaa tii hore oo duhur iyo maqrib ahaa inayna asixinba salaadaadi inay fasaado ina asixin baa caddaatay tan horena wax tan dambana waxaa shardi ahayd inay taabic ahaato tay taabica u ahaydna haddaynan asixin wujuuduhaa ka cadamiha inayna jirin bay ka dhigan tahay xukman fi sharci keligeedna ma istaagi karto maa yalzamu min cadamihi alcadam marka fasadat athaaniya ta labaadna waa fasaadaysaa qaabkaasay u salaysan tahay shardiga labaad saddex shardi soo laguma dhihin ka hore albadaa'atu bilula waay shardiga labaad waa niyat ljamci tan hore mar inaad niyooto laba salaadood inaad jamcinaysa wey cumuumka xadiidkana wuxuu ahaa inama alacmaalu binniyaati wa inamaa likulli imri'in ma nawa qof walba wuxuu xaq u leeyahay wuxuu niyoodo ruksadii hore qasrigaba markaad xiranaysa qasri inaad niyooto yahay inaad laba tukanayso tanna markaad tukanayso jamacii niyuu u baahan yahay cumuumka xadiidkaasaana laga qaatay qiyaaska ruksadii horena saasuu keenayaa goormaa la niyoonayaabaa imanaysa marka wa maxalluhaa niyada maxalkeeda booskeedu booskeedu uulaa tan hore bilowgeeda wey tan remoodhka ee wax jiideysa tan asalka ee remoodhka jiidaysa ama taabica loo yahay marka aada gelaysaba inaad labada salaadood jamcinaysa inaad niyooto wey watajuusu way bannaan tahay fii anaa'ihaa dhexdeeda salaada hore intaad ku jirto inaad niyooto oy gadaal kaaga soo dhacdood go-aansatana waa la ogol yahay fi ladhari sida raajixa ah waayo jamacu waa laba salaadood oo la isu geynayo waxaana nidhi salaadana asal ah ta kalana tabac raacsan weeye salaadan salaad kale inaad ku dartaay haddii niyo loo baahan yahay inta aad ku jirtoo dhan ood niyooto wax wakti gaara kala qaydaya ma laha saas darteed awalkaa fiican laakiin dhexdeeda haddaad niyootana dhib ma laha saasay leeyihiin mar haddaadan tii hore ka bixin niyadu maxal aada niyootaa baaqi ku ah shardiga saddexaad walmuwaalaatu in la xiriiriyo weeye oon labada salaadood ay isku xigaan ta hore markaad tukato ta dambana inaad ka dabageysa weeye biallaa yatuula inuusan dheeraanin baynahumaa waxaa u dhexeeya dhexdooda faslun kala saaritaan zaman iyo waqti dheer waa inaanu soo kala dhexgelin baa looga jeedaa zamankaa dheer laba a laba caamil baa xadidaya curfiga iyo daruurada daruurada wixii haddii ay qadru daruura tahay dhib ma laha haba yar dheeraatee masalan aan laba tusaale soo qaadana ninka jamcinaya mutayamim weeye uu gebagabaystay fi lmadhabna waxaa nidhi laba salaadood oo farad ah hal gabagabaysi laguma tukan kara kow waxaa kalooy fuqahadu soo yidhaahdeen baabu tayamum cilladu haddii ay ahayd faqdulmaayi biyo la waayey salaad kasta markaad tukanayso dalab baa lagaa rabaa iyo dayday dalabkaa khafiifka ahi waa daruura sharciya fil madhab keentay intaad yar fiirfiirinaysaay dhib ma laha waa in lasoo istinoodaa waxaa labaad waad weyse qabtayba waad niyootay inaad jamciso salaaddii hore markaad ka baxday iyo weysadu kaa jabtay qadarka aada weysaysanaysana dhib ma laha oo qadrulwuduuga waa daruura sharciya iyadana keenaysa xaaladaha saas oo kaleeta curfiguna hadduusan dheeraanin markaa asalaamu calaykum tiri baa telefoon yar kuusoo dhacayo waad ka yar jawaabto waxoogay salaadihii baan jamcinaynaa iyaa tiri safkaa la yar sisimay war safka iloo sima maxaaba laga garan waa la aqimi salaada labaad waa in loo aqima inta la aqimayo laftoodu wakti labadii salaadood u dhaxeeyo weeye waktigaa yasiirka ah curfan ama daruurada xaajada sharciga ay keenaysaay dhibaato ma laha bianlaa yatuula baynahumaa inuusan dheeraanin labada salaad dhexdooda faslun wax kala saaraya inuusan dheeraanin maxaad xaggeed ka keenteen shardigan ah almuwaalaatu baa shardigaana xaggee lagu saleeyey waxaa lagu saleeyay hadyigii nabigaa sidaa ahaa sala allahu alayh alih wasalam una inala dardaarmay oo wuxuu yidhi salluu kamaa raaytumuni usalli ama aan iraado hadii aynu si fiican u kala qaadno saddex arrimood baa lagu sameeyey kow hadyiga nabiga waa laga dhaxlay waxaana ka sugan nabigeena xadiid ibni cumar oo bukhaari warinayo nabigu inuu salaadaha jamciyey oo mid walba u aqimay walam yusabbix baynahumaa walaa calaa iri kulli waaxidatin minhumaa dhexdooda sunno ma tukan jirin dhexdooda walam yusabix baynahumaa ma tasbiixsanin ma aha ma sunaysanin waayo waxaan maqlay cajaladu sheekh maxamed xasaan xafidahu llah uu kaga sheekaynayo wuxuu yihi musdelifaan joognay mise mina laba salaadood baan jamcinay salaaddii hore markii lala tukaday tii hore inta labaad inta la aqimayey baan subxaan allah subxaan allah ihi bu i anaana tukayy buui dadka nin dhalinyaro oo xanaaqsan oo indhuhu guduudan yihiin baa dushaygaga dhacay buui bidca buu yihi buui waan naxay waxaan i maxaa dhacay waa u yeehayo wuxuu yihi tasbiixdaadu bidco wey ka saxay bu yihi lacalahu inuu ogaaday daliilaadan arago waxaan bu yihi maxaa dhacayo nabiga xadiidkan uu keenay walam yusabix baynahumaa markaas waxaan ku yihi laa maa cindaka laa cindaka adabun walaa fiqun waxna ma garanaysid edabna ma lihid mogti haddaadan wax garanaynin adab ilaahay ku siiyo adabkaa ku dhawri walam yusabix baynahumaa ma sunaysanin weya nabigo ma tasbiixsanin lagama wado marka xadiidkana ma adan fahmin adab aada cilmi la-aantii wax ku weydiisana maadan yeelan marka labadaba haddaad weydo waa musiibo mixnad waay saa darteed waxaan uga jeedaa inaad walam yusabix baynahumaa tasbiixdii ma subxaan allah subxaan allah maaha oo subxaan allah wax ka badanoo aqim ahba la marayaa waaba la aqimayaa subxan allah ka badane ma sunaysan jirin hadyigaa nabiga waa laga qaatay ko midda labaad waxaa laga qaatay musamahan jamaca ah waxaa la jamciyey de wax la israaciyoo la isu geeyey wey wax la kala qaaday iyo jamci iyo tafriiqna kala laba weeye luqa ahaan haddaad wakti dheer u dhexaysiiso macnihii iyo xaqiiqadii iyo musamihii jamciga qaadan maayaan maakad saddexaadna way leeyihiino aynu ku soo marray shuruudii hore shardigii koobaad oo taabic weeye salaada labaad taabic iyo matbuucana asalku waa inuusan faasil ayr aan daruuri ahayn udhaxayni wey taabic iyo matbuuc asalku waa inay israacsan yihiin asalkii haddii aan ku soconno saddexdaa arrimoodba walmuwaalaatu in la xiriiriyo bianlaa yatuula baynahumaa fasl inuusan dheeraani way fain taala hadduu dheeraado walow bicudurin cudurdaarba ha noqotee wajaba ta'khiiruhu thaaniyati talabaad la dib dhigaa waajiba ilaa waktihaa waktigeedii shari baa la waayey shari hadii la waayona jamacii inuusan asaxaynin weeye haddaanu jamcu asixina natiijadu maxay tahay tan hore waktigeediibaaba la tukadaye dee ta labaad waktigeeda ha sugta waay walaa yaduru dhibi maayo faslun yasiirun kala qaad wax yar ah dhibi maayo dhibaato ma laha waayo nabiguba iqaamu amray kow markaasaa kadib la tukaday jamcu taqdiim baa weli ku jirnaa wa yucrafu waa la gartaa tuuluhu fasliga dheer dheerarkiisu bilcurfi curfigaa lagu gartaa asal ahaan sharcigeennu hadduu wax xukumo nas sharci oo xadideyna uusan jirin xadda uu yeelanayo ereyga lafdigiisa luqad ahaanna wax jaan go-an uusan ahayn curfigaa loo celiyaa walidaalika waa kay yidhaahdeen qawaacidda fiqiga shanta ay ku dareen alcaadatu muxakama caadadiiyo curfigu xukumkaa la siinayaa markii sharci xadiday la waayo oo wax jaangooye markii curfigu isbedelana wuu isbedelayaa walidaalika halkaasaa waxaa ka dhalatay in ay fuqahadu qaaciide labaad ku dhahaan tagayuru lfatwa bitagayuri الzamaani wاlxaali curfigu hadduu isbedelo fatwadiina way isbedelaysaa walidaalika hal mas'alo iyo curfigaa waxaa awiilka ah hadduu min beledin liaakhar iskhilaafsan yahay oo wax inagu yar aan u naqaano meel wax dheer looga yaqaano innaga jamaceenna dhibi maayo lakiin iyaga jamacooda wuu dhibayaa waayo curfigiibaa dheerar iyo gaabni hadba kuu siiyo waa la raacinayaa walilmutayamimi qofkii gebagabaystay waxaa u banaan uu xaq u leeyahay aljamcu inuu jamciyo labada salaadood cala saxiixi sida raajixa qofkii gebagabaystay laba salaadood waa jamcin kara walaa yaduru dhibi maayo takhallulu alabin khafiifin alab raadin biyo raadin takhallulu alabin biyo dayday soo kala dhex labada salaadood daydagaasoo khafiifin fudud daydayaroo uu meelaha saa u fiirfiiriyey meelaha saa u yar bibidhaamiyey ilan markii waxyar ka hor buuba raadiye shaaficiyaduna salaad kastaba alabkii ay laasimiyeen alab khafiifahon weyneyn waxba u dhimi maayo waayo xaajadaas ka shari sharciga ah weeyo qofku wixii sharcan ku laasimayna qadarkiisa waa loo saamixi in la yidhaahdo waad jamcin kartaa alab khafiifana waa kugu laazim hadduu soo galana ma jamcin kartid sax maaha walow jamaca hadduu jamciyo labadii salaadood weli axkaamu jamci taqdiim baan ku jirnaaye uma calima kadib buu ogaaday tarka ruknin rukni inuu ka tegay oo min alulaa salaadii hore ah baalataa way isla burayaan waa masaladan soo maray oo kaleeto fabaana fasaaduhaa fasadat athaaniyatu suwarka fasaadka maxaa ka mida labadii salaadoodba markaad tukatay baa waxaad ogaatay tii hore sujuud inaad ka tagtay salaad sujuud laga tegay oo laga baxayna wakti dhow oo tadaarug lagu samaynayana aan ahaynna batalat tii asalka ahayd hadday burtana taabiciina waa la burayaa fasadat athaaniyatu waan soo marnay suwarkii fasaad ahaniyati bifasaadi ulaa bay tani ka wa yuciiduhumaa wuu soo celinayaa labadii salaadoodba jaamican oo isagoo jamcinaya tii hore u tukan ta labaadna wuu ka daba tukan oo mar kow buu kasoo bilaabi kaan lam yusalli si qof aan tukan buu lamid yahayo hadda bilaabayo jamcinaya sidiibuu samayn ayb aw min athaaniyati waxaa wey walow jamaca ka tegay salaadii dambay ahayd muxuu samayn fain lam yatul hadduusan waktigu dheeraanin tadaaraka ruknigii buu la iman qaabkii aan usoo marnay ragcad rukni laga tegay tii dambe ruknigiisii markii la gaadhay buuxsami oy dhammaystirmi intii u dabdhexaysayna famaa bacda almatruuki lahun soo soo marin qaacidadii baad ku abaqi haddii salaada xilligaad ka baxday uusan wakti dheer ka soo wareegin waad waatadaarugi ruknigii kaa tegay jamacaagiina wuu asixi wailaa fa baailatun hadduu wakti dheer ka soo wareegay salaadii dambe waa baail way burtay walaa jamca jamacna ma jiro waktigeedii baad la sugi sababtoo ah iyadii way burtoo salaad rukni ka maqan yahay ma asaxdo jamaciina waktigunuusan dheeraan baa shardi ahayd oo waktigii waa dheeraaday fawaatu sharin baa la helay yalzamu min cadamihi lcadam weeyo haddiiba la waayey shardigii inuusan waktigu dheeraan ahaa jamci ma banaanaanayo walow jahil hadduu garan waayo salaadihii labadaba waa tukaday rugnina waa ka tegey rugnigu ma tahoruu ahaa mise tadambuu ahaa buu kala garan waayey inuu ka tegay waa hubaa sujuudu ma salaadii horey ka mid ahayd hadduu garta tahore inay ahayd waan soo marnay tadambe inay hadduu garanayana waan soo marnay suurada keliya kuu soo hartay hadduu kala garan waayo sooma walow jahila acaadahumaa labadaba wuu soo celinayaa liwaqtayhimaa mid walba waktigeedu ku tukanayaa maxaa waktigeedu ku tukanayaa loo yiriyo inuusan tukanba ka soo qaado hadda ha soo wada celiyo ha jamciya loo dhihi waayo waxaa loo dhihi waayey yidhaahdeen way dhici kartaa rugnigu tahore inuu ahaa saa hadday noqotona inuu labadaba soo celiyo jamciya way u banaanaan lahayd waxaa dhici karta ta dambe inay ahayd ta dambe hadduu ahaa oo tii horena ha tukada ilaan lama oga la yii labadaba ha tukada la yihaahdo ta hore intuu tukanaya faslun awiilun baa soo kala dhexgalay oo tii labaad icaadadeedu tii hore icaadadeedii inta uu soo celinayo maxaa soo kala dhexgalay tii dambe waktigu tukaday iyo tii hore uu kusoo celiyey waktun awiilun baa soo galay wakti awiil hadduu yidhaahdana jamci ma jiro marka acaadahumaa liwaqtayhimaa waktigooduu kusoo celinayaa mid walba tanna waktigeeduu tukan hadduu tukan ta kalena waktigeedi markuu yima hadduu tukan waida ahara hadduu dibdhigo jamcu taakhiirkii bar hadduu gudubnay intaa jamcu taqdiim baynu kaga baxnay waidaa akhara hadduu dib dhigo alulaa salaadii hore duhurkiibaa dib dhigto casarkaad la tukanaysaa ama maqrib baa dib dhigtay oo cishahaad wada tukanaysaa lam yajib waajibi maayo atartiibu inaad kala hormariso iyo walmuwaalaatu inaad xiriiriso iyo waniyat ljamci inaad jamciso niyadaa cala saxiixi sida raajixa saddexdii shardi midna lama looma baahna shuruudii saddexda ahayd midna looma baahna taad rabtaad ku bilaabi kartaa waktigaad rabtaadna u dhexaysiin kartaa niyatuljamcina uma baahno oo markaad dib dhigaysay salaadii hore baa casmigii iyo niyadii inaad jamcin doonta aada soo niyootay dib buu ka keeni doonaa marka horea lagaa rabaa duhurka intuusan waktigiisu bixin inaad niyooto niyada gedisood go'aansato inaad casarka la tukan doonto ama maqribkan cishahaad la tukan doonto niyatuljamcigii horey kugu soo horeysay tartiib iyo muwaalaadna shardi maaha maxaa shardi looga dhigi waayey amaa muwaalaadku iyo xiriirintu inaynan shardi ahayn daliil baa loo helay oo xadiidkii usaamata bni zaydin radi allahu canhu wa nabigu markii uu madiine yimid markii uu musdelifo yimid carafaa laga soo tegay maqrib baa la soo dibdhigay musdelifaana labada salaadood lagu tukanayay nabigu markuu tukanayey wuu weysaystay salaadii baa la aqimay fasallaa fasalla maqrib maqrib buu tukiya nabigu dadka alayh slat slaam markuu tukiyey horay ceshihii kama gelin awr baa dadka gaadiid baa u raraa gaadiidkana rar baa saarnaa waa la kala dareeray gaadiidkiibaa la fariisiiyey rarkiibaa laga dhigay waa la isu soo noqday ceshihii baa la tukiyey jamc bayna waqtulcishaa baa la joogay halkaa waxaan ka garanay sida jimcu taqdiimkii sanka la isugu xidi jiray tan la isuma xidhinba markuu maqribka tukaday baa nabga asan gaadiidkii la fariisiiyey awrtii baa la fariisiiyey waa la dabdabray waa laga furay heeryadii rarkii baa laga dhigay kadib baa ceshihii la aqimoo la tukaday muwaalaadku inayna shardi ahayn horta halkaa ku qabso niyatljamcigiina waad soo hormarisayo tikraarku waa taxsiilu xaasil oo wax badanoo soo kordhin maayo maxaa soo haray tartiibka inaad kala hormariso tartiibka waa axkaamu salaati alfawaa'id oo kaleetay qaadan salaado kaa tegay haddaad qadaynayso tartiibku waa sunno oo waajib maaha lianna gaayatu maa fi lamri waxa la hayo waa ficilkii nabiga calayh salaatu wasalaam waraajixu fi lmadhabna ficilka mujaradkaa cibaadaadkana ku xidhiira istixbaab buu faa'iideeya iyo wujuub ma faa'iideeyo haddaba dhow shaaficiye usuulka aada maraaqi sacuud ka akrisato kadibna tafriicaadka ku salayso afcaashii oo waajibunbaad qoorta la gelin shaaficiyadiiyo madhabkiisu kaa qaban maayaan oo waxaad ula soo boodi hadalkii uu lahaa maraaqi sacuud calaa usuuli maalikiya isagoo leh wa maa fiihi sifatu tujhalu falilwujuubi fi lasaxi yujcalu halkan kuma dabaq annaga tii waraqaadka waaye khilaaf baa ka jira laakiin raajixa fi lmadhab waa inuu istixbaab faa'iideeyo cibaadaad hadduu yahay afcaalu taha saaxibu shariica halkaa inti ka dambaysa akri adu haddaad rabto nadm waraqaadka camriid raxima allahu tacaala haddaba halkaas inayna waajib ahayn lam yajib buu ku yidhi waajib maaha laakiin nafyu lwujuub macnaheedu ma aha nafyu listixbaab waa sunno inaad u tartiibiso liamrayni ficilkoo istixbaabku tusa iyo walilkhuruuji min alkhilaafi alkhuruuju min alkhilaafi mustaxabun waa qaacida ay min khilaafi man awjabahu ayb wayjibu waxaa waajiba kownu taakhiiri dibdhigu inuu yahay biniyati ljamci niye inaad jamcin doonto inaad u dibdhigto wailaa fa haddii kale waa dambaabayaa qofku mas'aladani maslaةulcazmi bay mashhuur ku tahay waxayna aada mashhuur ugu tahay fii kutubi usuuli اfiqhi markay ka hadlayaan waajibka muwasaca ah salaada duhur salaada casar salaadaha markay ka hadlayaan awqaadooda waajib muwasaca la yidhaahdaa acmaashu waajibka markii laga hadlayo waxay kasoo bilaabataa waajib muaqat iyo waajib mulaq waajib wakti go-anoo bilow iyo dhammaada leh sida salaadaha iyo waajib aan wakti go-an lahayn sida xajka oo cumrigoo dhan xilligaad xajidaba waa adaa laakiin salaada duhur waktigeed hadduu dhaafo hadhow qadaa wey waajibkii muaqadka ahaabaa laba u qaybsamo waajib muwasac iyo waajib mudayaq muwasac waxaa loo jeedaa waktiga lagu siiyey iyo waxa lagaa raba waqtigaa ka badan de duurka xilliguu soo galay iyo xilliguu baxay waxaa lagaa rabaa afar ragcadood soo maa imisaas jeer baa afar ragcadood la tukan karaa waktigaa ka badan kuwana waktigaa ku jaan go-anoo waxba isma dheera sida soonka shahru ramadaan maalintii inaad soontaa lagu faray maalintii soonkeedu fajarka saadiqa iyo guruubu shamsi buu udhexeeya soo maa hal salaad duhur ka badan waktiga duhurka waa tukan kartaa ee maalintii hal maalin ka badan ma soomi kartaa wakti mudayaqo ciriiri ku aho markii cibaadadii waktigeedaa la guta aan wakti soo haraynina waa soomka iyo wax lamida waktiga muwasaca marka laga hadlaya salaadaha wuxuu leeyahay awalulwaqti iyo wax ka dambeeya salaadu goor bay waajibtaa bay fuqahadu isku qabsadeen ma awalulwaqti bay waajibtaa calaa qawli jamhuuri mise akhirulwaqti bay waajibtaa calaa qawli xanafiyati calaa qawli xanaafi inaga de shaaficiyaan nahay ee jamhuurtee markaan nidhaahno waktigu duhurku markuu soo gala wajabat hadda hadday kugu waajibtay hadda inaad tukata waajib maaha ilaa waktiga akhirkiisa waa tukan kartaa laakiin shardi baa ku xiran bay yihahdeen awalul waktigii markaadan tukanaynin waa inaad niyada ku haysaa inaad gadaal ka tukan doonto wa ilaa waajibkii waad ka tagtay inaad dib ka samaysana niyada kuuguma jirto waxay dhahdeen ninkaasi de waa tadiici wey casmigii niyadii ahayd weeye hadda maadaama sharcigu duhurkii iyo cish maqribkii in la dibdhigi kara waktigooda tawsiiciyo waktigii muwasacahay oo la jiiday weeye mar haddaad waktigeedii ka saarayso salaadiina inu waktigeedii baxdo inaad hadhow dib ka tukatana aadan niyada ku haynin nin halmaansanna aadan ahayn haddaad halmaansan tahay waa baab kale waxay dhaheen waa dembi waayo duhur baa kuu soo galay wuu soo galay wuu baxay mana aadan tukan hadhow aad tukatid iyo jamcisidna kugumaba jirto muxuu noqonayaa ninkaasi nimaan salaadii dan iyo aababa ka lahayn oo dayacay baad noqon bay ihahdeen marka laba khiyaar mid yaal imaa tuko wa imaa niyo inaad hadhow tukanayso oo ruksada aad ka faaidaysanayso tii waytuu ishaaraya marka niyadii jamca jamcu taqdiimka waktiga hore ahayd tani waktiga salaada hore bay imanaysaa dib inaad udhigto wayajibu kownu taakhiiri biniyati jamci inuu yahay wailaa fa yacsi wuu caasinaya wuu dambaabayaa qofki wa takuunu waxay ahaanaysaa salaadaasina qadaaan bay noqon salaad waktigeedii tegey oo aad dambaabtay oo aada dayacday oo inaad qadaysa lagaa doonayay noqon kasna aada uga tagtay waxaa u dambaabtay kas baad uga tagtay halmaan ma ahayn ayib kadib masaa'il baa imanaya intaa jamcu taakhiirkii axkaamtiisii khaaska ahayd isna kaga baxay masaa'il baa imanaya labada jamac khuseeya masaa'ilada hal masala asaasu ah, ah. jamacan aan joognaayey waa jamculmusaafir sababka ruksadana iyo ciladiisuna waa safar salaadihii la jamcinaya dhexdooda haddii musaafirnimadii wax iska bedela maxaa la samayn musaafirnimadaadii labadii saladood jamcinayso dhexda kuu maraya ama gadaashooda uu safarkaagii wax iska bedelo ood muqiim noqoto walow jamaca taqdiiman hadduu jamciyo taqdiiman jamac la soo hormariyey salaadii dambe horey loo soo dhigay fa saara wuxuu noqday bayna asalaatayni labadii salaadood dhexdooduu muqiima nin negi noqday baala aljamcu jamcii waa burayaa waayo ciladu safar bay ahayd waqad zaalat qaacidaduna waxaa weeye alxukmu yaduulu maca cilatihi wujuuda wacadaman oo maxaa salaadan kale salaadan ula jamcin musaafir bambatii toddoba marka la gaaro say ku dhici kartaa siyaabo badan diyaaraddii baa soo caga doontii baa soo xiratay adigii baa salaada hore markaad tukatay baad go-aansatay halkan bayla iska degto baabaad niyootay warnima iska badegtay alalahay waad yar taradudaysay qalinkaad ku xariiqday assalaamu calaykum ti markaad tihi tii kale adoon tukanin muqiim baad noqotay xugul muqiim baadna qaadatay wanqaaca safaruka fa sababu ruksati sababtii ruksada loo jamcinaya meesha bay ka baxday fa alxukmu taba waadixaan u marinaya wa fi thaaniyati walow saara mujamaca taqdiiman fasaara muqiiman fi thaaniyati waay ragcaddii salaadii labaad adoo ku jira bay diyaaraddii soo caga dhigatay ama gaarigii magaalada soo galay ama doontii soo xiratay ama aada go-aankii nagaadiga gaadhay salaadii labaad baad ku jirtaa ama wa bacdahaa salaadii labaad kadib labadii salaadood markaad jamcisay baa safarkaagii dhammaaday laa yabulu jamcii buri maayo fi lasaxi sida raajixa salaadaha waa ku jiraan waayo waxay yidhaahdeen hadday salaadii kadib tahayna dee camalkii waabaad gudatay salaadii haddaad ku jirtana hakada alqaacida qaacidada fiqiga waxaa weeye istiqraha masaa'il badan adilo badan lagu sameeyey maa tarataba calaa ma'duunin falaysa bimadmuunin wixii ka dhasha wax sharcigu kuu ogolaa adiga dandhow laguguma laha salaadan markaan jamcinayey intan labaad bilaabayey en gudagelayey harciga biidni sharci baan ku galay idan sharci haddaan ku galay inaan buriyo ma ahanoo anugu aan jebiyoon ka baxa oo haddaan kuba dhex jiray walaa tubtiluu acmaalakum baa la yidhi camalkiina burinina idan sharci haddaan ku galayna saqata cani lwujuub waajibkii waa dhacaa mar labaad soo gud ma jirta ihahdeen nusuus badanoo la isku ururiye baa qaacidada laga soo saaray aw takiiran buu jamcinayey kaa waa jamcu taqdiimki iyo nagaadigii hadday isgalaan aw takiiran low jamaca takiiran buu jamciyey labadii salaadood fa aqaama wuxuu nagaaday bacda faraagihima labadiiba markuu dhameeyey kadib lam yuair saamayn maayo jamcu takiir baad waktigii dambaa la gaaray adoo musaafira labadii salaadood baa tukatay markaa kadib baad nagaato magaaladii soo gashay doontii soo xelatay diyaaradii soo degtay ama adigu baad go-aansatay lam yuair saamayn maayo labadaadii salaadood way asixeen labadubana adaaan fii waqtihimaa bay dhaceen wa qablahu qabla alfiraaqi minhuma waxaad nagaatay labadii salaadood ba adoon dhammaynin yajcalu ulaata horuu ka dhigayaa qadaaan qad uu ka dhigay sababtoo ah taakhiirka lagu jamcinayay sababtiisu safar bay ahayd sababkiisii waa zuulay mar hadduu sababkiisii zuulay xukunkiisii lagu jamcinaye addaha ka dhigayana waa zuulay falan yabqa ila alqadaa laakiin qadahani qada aad macaasiya aaim ku tahay maaha aha baad u gashay intaasi waxaynu kaga baxaynaa aljamcu bayna asalaatayni licillati safari lilxaajati baahi in loo jamciyo adoo muqiim ah baynu halkan ka bilaabaynaa wayajuusu waxaa kaloo bannaan aljamcu in la jamciyo labada salaadood bilmaari maarkii taqdiiman iyadoo lasoo hormarinayo jamcu taqdiim waljadiidu qowlka jadiidka imaamu shaafici mancuhu mancu ljamci in la reebo matar loo jamciyo takhiira jamcu taakhiir iyo dibdhig wa shardu taqdiimi horumarinta shardigeedana wujuuduhu wujuudu lmaari inuu joogo weeye awalahumaa bilowga salaadaha ta hore markaad bilaabayso iyo tadaba markaad bilaabayso wal asaxu sida raajixana ishtiraatuhu roob inuu socda inay shardi tahay weeye cinda stilaa salaami luulaa tan hore laakiin fi madhabi jadiidkana raajixoo macmuul ahe waa jamcu taqdiim keliya waqt duhri ama waqt maqribi waxay leeyihiin labada in loo jamciyo xukunku waa jawaaz ee wujuub iyo istixbaab maha saynu soo marnay waxaa loo jamcinaya matar in loo jamciyana laba asal baa laga qaatay mid waa mafhuumka xadiidkii ibni cabaas ee muslim fii saxiixii ku warinayay xadiidka ibnu cabaas baa wuxuu ahaa nabigu madiinuu ku kulmiyey laba salaadood fii gayri khawfin walaa maarin riwaayada walaa safarin ah culimmada qaar baa shuduud ku xukumayo waxay dhahan wax macno ay faa'iideenba ma laha sallaa bilmadiinati madiinuu ku tukaday nabigu madiinuu ku tukaday inuusan safar ahayn way caddahay soo ma walaa safarin waxba ma soo kordhin marka fii gayri khawfin cabsi ma jirin walaa maarinna ma jirin ibn cabaas baa la weydiiye muxuu uga dahdan lahaa nabigu araada an laa yuxrija ummatahu ummaddiisu inayna ciriiriyin buu uga jeedo u tawsiceeyo halkaa waxaad ka qaadatay laga fahmay yidhaahdeen nabiga halka waxaan ka fahmi karnaa matar haduu jiray inuu xaajadaa u jamcin jiray baa halka ka fahmaynaa fii hayri khawfin walaa matarin taas oo waxaa la istiqraabsaday ee dadku ay la yaryaabeen ay sabab dhaheen waa roobna ma jiro cabsina ma jirto waana la jamciyey wey halkaa waxaad ka garan hadday cabsi iyo roog jiraan in la jamciyo wax lala yaabay ma ahayn saxaabaduna aad bay u sameeyeen laakiin wax nas oo sariixoo asaxay ma jiro inaan nusuusta ku asaxday ugu dhowna risaaladan sheekh muqbil ibn hadi ilwaadici raximah llahu tacaala axaadiidta ku soo aroortay fi ljamci bayna asalaatayni min ajri maطr risaaladiisa waa ka helaysaa risaalo mabuuc u leeyahay taa waa jamcigii maar in loo jamcin karaa asalka koobaad asalka labaad waxay yidhaahdeen waa qiyaas qiyaasku waxay yidhahdeen waa laba wej buu leeyahay qiyaasan cala lmusaafiri bijaamici lmashaqati musaafirkaba mashaqo iyo taysiir baa loo sameeyey magaaladii roob da-ayo roobkiiyo dhoobada dhexqaadba oo marar badan ka mashaqo badan bay yidhahdeen ama mashaqada kama sahlanaa saa wixii nadaairta isku midkaa xukum in la siiya min baabi qiyaasi qiyaasi tamhiilkii usuuligaha ah wey wej kalena way min baabi wlaa qiyaasu wlaa ah waxay dhaheen nabigu hadduuba ku jamciyey fii gayri khawfin walaa maطarin linafyi xaraj min baabi wlaa markuuba maطar iyo xaraj ina yidhahdeen waa qiyaasu wlaa wejka xadiidkan cabaas qiyaaskiisa marka qiyaaska safarka la eegana waxaa weeye qiyaaskii mumaailkaha ee mushaabiha ah wey qiyaasu tamfiilkaha ah wey intaas bay cuskiyeen qolada baa waxay ku daraan istidlaalaadke markii dee dagaalku bato istidlaalaadka inaad badisay keeni waxay kaloo ku dareen qaarkood waxaa sugan acdaarta tarkuljamaaca inuu matarku ka yahay jamaacadii haddii looga tegey safarka waxay wadaagaan musaafirkana waa cadaaru tarki ljamaaca bay yidhaahdeen halkaa waxaan ka garannay isku xugum in la siin karaa halkaana meel kaloo layna oon wax ka gallaan nooga furan calaa kulli xaal khilaaf badan kama jiro in la jamcin karo cinda aljamhuuri allahuma axnaaf iyagu musdelifa iyo meel kale ay ogolaadeen jamacba sidiisaba marka adilo badan baa warkooda ka soo horjeedaya iska dhaaf ayb haddaba jamcii la jamcinayey shardiga koo shuruud buu leeyahay shardiga koobaad waa jamcu taqdiim inuu yahay sababtoo ah tan hore waktigeeda marka la galo roob inuu joogo waa la xaqiijin karaa oo waaba la hayaabo hadhow soo noqod noqodkana cabsidu saamayn bay leedahay laakiin salaad casaroon la gaadhin inuu roog waktigeeda jiri doono tan waktigeeda hore in looga bixiyo sax maaha yidhahdeen walidaalika shardigu waxay ka dhigeen shaaficiyadu fuqahada qaar baa banaynaya jamcu taakhirka laftiise in jamcu taqdiim uu yahay oo xilliga maqribka iyo xilliga duhurka baa la tukan karaa liajli matar shardigaasi waa shardiga koowaad shardiga labaadi waxay leeyihiin de waa in daabidkii maarka ee roobka lagu jamcin kara waa in la helaa daabidka maarka fuqahadeena shaaficiyadu raxmatullaahi calayhim jamiican markay xadidayaan waxay ku xadidaan inuu yahay haba khafiif ha noqdee an yakuuna yabullu hiyaaba inuu dharka qoyn karo inuu yahay roob dharka qoynaya waxay yidhahdeen waayo dharkii hadduu kaa qoyo dharqoyan qabitaankiisana mashaqo waay dadkuna dharay iskaga bedelaan ma wada heli karaan oo xilliga saxaansusuu soo degaysayba hal go' baa lagu tukan jiray oo la qaar qaawan yahay nabiga markii la weydiiyeyna wuxuu yihi awlikullikum thawbaani oo dhammaantiin ma laba go' aad heli kartaan dadkuna xaaladda faqriga ee sidaasay jirtay zaman kasta way jiraysaa haddii adiga dhar badan aad haysato dadaad dharkan dharu isaga bedela haysanoo muslinaa badan axkaamteeda waa axkaam cumuumulmuslimiin loo jiidaynaye qolo gaara lagu jaangoyn maayo saa darteed inaad dhar qoyan qabtana waa mixnad dadkuna dhar isaga bedelaan ma wada heli karaan saa darteed waxay yidhaahdeen waa xad mashaqo ah inuu qofka dharku ka qoyo mar hadday saas tahay wixii dharka qoynayaan daabid iyo qaacide ka dhigaynaa dhoobada markaan gaarnay iyo barafku qoyaanka isbedeli doona waxaa qoyayaa isbedeli doonaa laakiin waa un nafsaha qisadeeda daabidkaasay sheegeen agarka fuqahada shaaficiyada kutubtoodana shuruuxda iyo mutuuntii way wada sheegaan raxmat ullaahi calayhim jamiica wa sharطu taqdiimi waxaa weeye wujuuduhu awalahumaa labada salaadood markaad tukanayso labadaba roobkii inuu jiro weeye tan hore markaad gelayso duhur iyo maqrib tan labaadoo casar iyo cishaa waxaa shardigaa loo yidaahdeen waayo roobku hadduuba ta hore inkaad gelaysa joogo kadibna iskaba qaado qoraxdiina iskaba soo baxdo maxay tahay xaajada loo jamcinaya ta kala waktigeeda looga soo saarayo tan labaad markaad gelayso roob hadduu jiro inuu jiri doonoo bixitaanka iyo noqoshadu dhib badan tahay baa laga garan sababta loo jamcinayana roobka keliya kor ka socda maahe faqrada soo socota aad ka ogaan doontaa raadku ka tagayana saamayn buu wala saxu ishtiraatuhu cinda salaami lula ta hore markaad ka baxdo waa inuu roob jiro roob baa soo tiixtiixaya islada raaciya un maanaa maadaama waxaana rukso ay tahay dadka nufuustuna waxoogay rukaska aada ay u jeceshahay baa waxoogay la yar ciriiriyay la yar xadaynayaa intaa weeye ilaa shuruudan qaarkood wax dalaa-il oo cad umaanan arag wthalju iyo wlbaradu ka maarin bay la mid yihiin indaadaa hadday dhalaalaan wathalju barafka iyo walbaradu biyahan qoyaanka iyo qabowga uu keeno indaadaa hadday dhalaalaan ka maarin bay la mid yihiin indaadaa hadday dhalaalaanoo ay dhulka ku dareeraan intaa wuxuu ku leeyahay barafku waa biyo fadhiya baradkuna waa biyo geed iyo caleen saaran baradka waxaa la yidhaahdaa xilliga markuu yar jawigu qabow noqdo cawska iyo dooga iyo geedaha iyo dhirta iyo biyo saaran soo laguma soo toos maxaa la yidhaahdaa ya sayax waa la yidhahdaa maxaa kaloo yidhahda yaxnina waa la yidhahdaa maxaa kale dhadana waa la yidhahdaa kusaa ku dara aduu mar haddaad ila fahanteen hadda meesha iyo maydaanka iyo magaalada joogto localkeeda ku fasiro la de adiguba dadku tay kula fahmayaan ninkay yaxni la fahmayaan yaxni ha dhaho ninkay sayax la fahmayaan sayaxa ha dhaho ninkii meeshuu ka akriyaya jooga dadka jooga dhada fahmi dhada ha dhaho muhiimaddu macnihi inaad fahamto mukhaadabkaada waxu sheegaysana ereygaaga uu garta waayo intaa way muhiimaddu marka biyahaas caleenta saageedka saaran hadday daataan sida roobkii bay la mid yihiin indaabaa hadday dhalaalaan sababta goormay marka wax qoynayaan cudur noqonayaan hadday kabaha si fiican u qooyaan waay ilan baraf dhalaalay koro ma qoyo soomaha kuma soo daadanayo dhada dhalaashay iyo sayax dhalaalayna oo dhulka socdana kabuhu gaaraa waa kabaha hadduu kaa qooyo dadkuna kabahay qabaan qaar bay saan iyo harag yihiin qaarna markay qooyaan iyagoo dhan bay wasakhaynayaan oo dacaskii bafta lahaa adigoo dhan suu ku mararka qaarkood roobka koraa kuu dhaama dhoobada hoose soo ma taasay waxay leeyihiin bedelkii kan kor u qoyn lahaa kanna hoos iyo kaah inuu si fiican u qoyo waayo wal adharu sida raajixa taksiisu ruksata ruksadan ay gaar ku tahay weeye bilmusalli qofka tukanayay jamaacatan jamaaca tukanaya bimasjidin baciidin masjid fogna ku tukanaya yata'adaa uu ku dhiboonayo bilmaari roobka fi ariiqihi jidkiisa halkan wuxuu ku leeyahay cilladan matarka iyo haljiga iyo baradka aynu u qoondaynay oo loo rukseeyey in la tukado mashaqo wey mashaqaa ka dhalanaysa ayib mar hadday sidaas tahay waa inay mashaqo jirtaa masaladu waa masjid inay tahay haddiiba gurigeenna aan iska joogno oo inaan meel laba uga soconin oo maqribka aan ku tukanayno guriga cishana guriga ku tukanayno de meeshiibay ibnu fadhinaay xaajada iyo mashaqada aan salaado u jamcinayna maxay tahay saa qofku waa inuu masjid ku tukanaya halkaasi ka keenan haddii kale nin gurigiisa iska fadhiya adhihi salaadihii jamci oo maqrib roob baa da-ya biyananka miy iyo ceshaha guriga isku raacayo iska seexo waxay dhaad ma mashaqo ma laha meeshani ma qoyayo dhoobo ma marayo roob ma marayo kalloo gurigiisuu fadhiyaa soo maaha tarkuljamaaca baa loo ruksayn gurigaaga isaga tuko laakiin jamac male ruksadaas male bay yihahda waayo mashaqadii xukunka ciladiisu mashaqay ahayd walaa mashaqata idan xukun jamci bilaa sabab way masjidku baciidin inuu fog yahayna shardi bay ka dhigeen masjidku hadduusan fogeyn ood masaajidkaba degan tahay qayb masaajidka kamid ahbaa degan hoosun baa wada ugu soo dhaadhici ama korun baa wada fuuli fooli masaajidkaan joogna hadda hoosta dukaamuu ku leeyahay duhurkii baa soo galay dadkan meeshan ka imanaya dadka tukanayaba hadday u yihiin dukaamaday ka soo dareereen oo jalanjartay horey usoo raaceen roobna ma arag dhoobana ma arag qoyaanna ma arag ama guriga ku xiga weeyo guryuhu food bay leeyihiin oo markaad soo daadegto meeshaasaa iska soo hoos mari oo hoosna korna roob ma laha iyadana waxay leeyihiin laa mashaqata mashaqo weyn ma jirto haddiiba laamiga dhinaca kale ka tahood soo goynayso waadan qoyaynin intaasna iyadana mashaqo ma jirto ihahdeen mar walba cibaadaadku mashaqaad laazimay leeyihiin mashaqo dheeraadun baan ka hadlaynay saa darteed cilladu maxay tahay alta'adi bilmaطr kulamaa wujidat wujida alxukm halkaa inta laga hadlayo waa markii dadka ruksada qaadanaya laga hadlayo masjid jaamica ah haddii uu yahay oy dadku qaybo kamida sifadan ku rumowdo iyaga inay jamciyaan waa loo ogol yahay kuwii kalena jaaza lahum tabcan asaalatan waa dad shuruudii laga helay in la hela bay yidhaahdeen kadib ciddii la tukanayse jamaacadii aan la kala reebina saxa jamcuhum tabcan laa asaalatan halkaasna abaabu salaati musaafir baan kaga baxaynaa wax yar baan jumcada kaga daraynaa insha allahu tacaala waa axkaam yaroo koob ka bilaata baabu salaati ljumuca salaadii jumcada axkaamteedii buu ku yahay baabkana salaada jumcadu jamaacadana xugun bay la wadaagtahay oo dee jamaaca lagu tukanayaa xukun kalena way la wadaagtay oo asalka dadka muqiimiinteen acdaarta lahayn bay khusaysaa bacdulaxkaamna waa kaga duwan tahay xukumka ljumuca muxuu yahay inamaa tatacayanu waxaa keliya ay waajib cayn a ah ku noqotaa calaa kulli mukalafin qof kastaoo mukallaf ah xurin oo xor ah dakarin oo rag ah muqiimin oo negi bilaa maradin wa naxwihi xanuun iyo wax lamid oo acdaarana aan lahayn yay ku waajibtaa jumcada xukunkeedu muxuu yahay waajib fardu cayn sida salaadihii shanta ahaa wey sida duhurku waajib u yahay bay waajib u tahay sida casarku waajib u yahay bay waajib ugu tahay calal acyaani qof qof qof qof ka gudi kara ma laha intiina haddaad jumcada tukataan intanada kala firiina ma jirto qofka صifaadka laga helay qofku waa inuu mukalaf yahay waxaa looga jeedaa baaliq caaqila ah waa inuu yahay waa inuu qaangaar yahayo falaa tajibu اljumucatu calى الsabiyi waa inuu caaqil yahayo falaa tajibu calى اlmajnuuni nin waalan ama calى اlkharifi qof cantatabay oo isku darmaday takliifa ma saaraba dadkaas xurin waa inuu xor yahayo addoon laguma laha salaad jumca liannahu mashquulun bikhidmati sayidihi adeegsiibuu ku mashquulsan yahay dakarin waa rag inuu yahayo dumarka kuma waajibto oo xilligaa jumcada lagu maqan yahay gurigooda iyo ganacsigooda iska wadan karaan way fiican tahay jumcada hadday yimaadaan muqiimin waa inuu negi yahayo falaa tajibu cala lmusaafiri musaafir jumco laguma laha bilaa maradin waa inuusan jiranayn iyo wanaxi wax lamidaho acdaartii jamaacada looga hari jiray waa inuusan qabin waayo jumcadu jamaaca la ma asaxdo ninkana jamaacadiiba rukso hadii laga siiyo bitaali automatic oo mubaashir ah baa jumcadiina rukso looga siiyey intaasoo dhan amaa wujuubkeedu ya ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min ywmi ljumucati fascaw ilaa dikrillaahi wadarulbayca kowdhe qisadii aariq ibni shihaab saxaabi sagiira nabiga uu ka warinayeyna qof kasta inay waajib ku tahay iyo dadkan lasoo reebay musaafir marka laga reebo inta hore dhegayso hale xataa musaafir ku dar muqiimka aljumucatu xaqun waajibun calaa kulli muslimin fii jamaaca jumcadu waa xaq waajib ku muslim kasta inuu jamaaca ku tukado ilaa arbacan afar baa laga reebay cabdin mamluukin aw imra'atin aw sabiyin aw mariidin ilmo sabi ah iyo qof xanuunsan iyo haween iyo addoon laguma laha afartaas riwaayaadka qaarkood baa ku daray jumacada musaafir inaan lagu lahayn laakiin daliil badan bay leedahay amaa musaafirka inaan lagu lahayn nabigu calayhi salaatu wasalaam intaasoo safar isagoo ay jumco soo gashay weligiina jumco ma tukanin hal mid ood wada garanaysaan xajat lwadaac yawmu carafa jumcu ahaa soo mahayn alyawma akmaltu lakum diinakum soo degtay nabigu labadii salaadoodunbaa jamcu taqdiim la jamciye duhur iyo casar buu jamciyey jumcana lama tukanin musaafirna aan jumco logulayn halkaasaad ku garatayba kaasaaba kamida ah. nabiguna weligii isagoo musaafira jumco ma tukanin sala allahu alayh alih wasalam intaa waxaad ka garatay laa jumucata calaa musaafirin haddaba waxaad haysaa mukalafna rufica alqalamu can alaatin baad haysataa xurinna shardigaa wixii shadii cabdin mamlukin baad haysaa dakarinna aw imra'atin baad haysaa muqiiminna adiladan sheegnaad haysataa bilaa maradin wanaxwiina aw mariidin baad haysataa inta lasoo reebay daliilkeedii waad haysaa walaa jumucata jumca laguma laha calaa macduulin qof loo cudur daaray bimurakisin wax ruqsaynaya fii tarki jamaacati jamaacada ka tegitaankeeda maadaama xadiidkii fii jamaacatin uu ahaa jumcaduna jamaaca la-aan aynan asaxaynin qofkana iskaba joog la yihi waa daliil wahakadaa fahima asaxaabatu sidaasayna saxaabadu u fahmeen in jumcadu qofka asxaabulacdaarta ah iyo xataa markii roob jiri iyo ayna dadka waajibkahan jumca inay yimaadaan cabdillahi bn cabaas radi allahu anhu arda canhuma ayaa xilligiisii baa la aadaamaya basra isagoo jooga say qaarkood yidhahdeen culimmadu markaasuu wuxuu yihi ninkii muadinka ahaa salaad jumcay ahayd wuxuu yihi xaya cala salaa ha dhihin dadka waa dhibi oo roob baa da-aye salluu fi rixaali ku dhih guryihiina ku tukana markii uu saa yeelay baa dadkii qaar yidhaahdeen ibnu cabaas siduu yeelay maxakee ka keena waxan wuxuu yihi dadkii ula hadlo wuxuu yihi facalahu man huwa khayru minii cid aniga khayr badan baa samaysay ina aljumucata cazmatun wainii karihtu an ukrijakum fatamshuu fatamshuuna fi اiini wاdaxdi jumcadu haddii xaya cala salaa la yihahda waajib bay noqon waxaana karaahiye onan jeclaysan inaan idinsoo saaro dhoobada iyo simbiriraxada daxdiga simbiriraxada la ku socotaan oo qofka la sibqatuun qadaadkaad ka wada bilowdaan guryihiina iska jooga mashaqadaa ma kari kartaane jumcadii iyo jamaacadii isku xugun buu siiyey ibnu cabaas radi allahu canhu ardaahuma haddaan kasii badbadinno oon markaa halkaa marayno sida caadada mararka qaarkood fuqahada ah sii buunbuunino waxaan leenahay waa saxaabi saa u fahmay saxaabo badanna way joogtay walaa naclamu lahu mukhaalifa min asaxaabati saxaabi khilaafeyna garan mayno ijmac sukuuti aan kugu fasiraynaayo waxaa wey kor baa un xujada ijtihaad saxaabi ijmac baan oga sii qaadaynaa sukuutiya wayna dhacdaa mararka qaarkood agow haddaan rabna meeshaasoo kaleeto mararka qaarkood inaan yaraynoon radino waxaan dhahaynaa saxaabadu way badnaayeen roobkuna waa di'i jiray ibnu cabaas baa ijtihaadkaa qabay laa naclamu lahu muwaafiqan min asaxaaba waa nafsu natiija buu ujeedaa laakiin labada sawiree la kala siiyey feer waa garaha iyo dooda nin walba qadiyad keliya baa nin baqaabu dhigayaa hadalkii wax lagama bedelin ibnu cabaas baa saas sameeyey waxaad ku arkaysaa masaladaas baabu siwaak markaad marayso cadayga halkan in la gashada sunno miyaa mise sunno maaha lagu dhihi nin saxaabi oo gashaday baa la keeni qolada waa sunnala waxay kuleeyihin saxaabi baa sameeyey laa yuclamu lahu mukhaalifun cid saxaabada khilaafteen lama hayo maxaa ku diida adigu saxaabiga kuma khilaafin hada kuma khilaafin bu wuxuu xambaarsan yahay way ku raaceen baa lagu fahansiinayaa aniga way ku raaceen kuma dhihin lakiin hadalka saanu dhigay baa ah ka kalena wuxuu leeyahay war ninkan isagay la qumanaatay intii saxaabo caday wadan jirtay wax dhegashada ku raacay ma hayno hadalkaas saxaabadoo dhan baa khilaafay kuma dhihin laakiin way khilaafeen macnaheed baan ku yeeli oo kuwaaguberiyey marka hadalkiibaa marbasi loo dhigi karaa marka marka anaga daliishadaynana laa yucrafu lahum mukhaalifan baan ku dhahaynaa markaan radinaynana lam naclum lahum muwaafiqan baan ku dhahaynaa waa ariiqada fuqahadan ka hadlaya marka la samaynayo ayb waman saxa wuxuu yihi wlmukatab calaa macduurin wlmukaatabi haddaad tiraahdo taasaad ku cadfo wlmukaatabu haddaad tirahdana ibtidaa baad ka dhigi qofkii mukaatabka ahaa wakadaa man bacduhu raqiiqun waxaa lamida ah qofkii mubacadka ahaa ee qaar adoon ahaana cala saxiixi sida raajixa laguma laha jumca jumcada laguma laha addoonka khaaliska ah ka nusnuskaana laguma laha takliiban liriqi mukaatabka la yidhi intaa hadda ii keento xor baa tahayna ee tasarufaadka maalig iyo shaqada loo ogolaadayna weli waa addoon xadiidkiina wuxuu ahaa cabdillaahi bni camrin abu daawuud wariyey ee xasanka ahaa almukaatabu cabdun maa baqiya calayhi dirhamun inta shilin ku dhiman yahay addoon waayo xukmu riqisi marka mukaatabkiiyo uma saxad ninkay asaxdo duhru duhurkiisu saxad way asaxaysaa jumucatu jumcadiisana qofkii salaad duhur ay ka asaxaysay jumcana way ka asixi wujuubkiiyo sixadu waa kala labo qofkay duhur ku waajibtay oo dhan jumco kuma waajibto oo qayb baa lasoo reebay waxaa rabaa in lagu yidhaahdo dadkii ahlul wujuubka aan ahayn laakiin salaadoodu ay asaxaysay oo sabi mumayis ahaa oo addoon lahaa oo musaafir lahaa oo mariid lahaa oo imraa iyo haween lahaa hadday jumcadu waajibku maaha haddiise ay la tukadaan way ka asixi waman saxa duhruhu saxa jumucatuhu saasaa looga jeedaa walahu wuxuu xaqu leeyahay qofkaasi an yansarifa inuu iska tago min aljaamici masaajidkii dadka isu keenay ila almariida wa naxwahu maahan hadduu marka hore yimaada addoonkii iyo ilmihii sabiga ahaa iyo haweentii iyo musaafurkii haddii ay yimaadaanba masaajid iska yimaadaan hadhowna ay la qumanaan weydo walow salaadii khudbaha bilaabatee ay hawl iyo dan yeeshaan ama telefoon usoo dhaco way iska tegi karaan marka waajib kuma ahayn waxaana la yihi almutaawicu amiiru nafsi qofka sunno samaynaya isagaa is xukuma hadduu rabana weyd haduu rabana uu iska day iyaga waa tatawucan bay ku tahaye wujuuban kuma ahayn inay yimaadaan hadday yimaadeenna imaatinka iyo shuruucan ay yimaadeen ku waajibin maayo xataa cinda almaalikiya shuruuca mujaradka ah mardaa salaadii la gelin ku waajibin maayo soo mahayn maalikiyadu xataab intuu sheegay maahane wannaflu laysa bishuruuci yalzamu yajibu fii gayri ma nadamahu muqaribu فاsتمع مسائل قad حkموا بأنها بالاbتiداء تلزم صلاaتna وsومna وحجna وcمرة لna kda اعتiكاaفna ti dhihi jireen annaga شhaaفiعية haddaan nahayna xج iyo cمro waxaan ahayn bشhuruuci kuma waajibaan baan waajiب ahayn marki horeba waan imid khudbaa bilaabatay marki horena waajib kuma ahayn haddana waa iska tegi kartaa bu kuleeyahy ila almariida qofka jiran iyo wanaxw waxa lamid a ah. dadkii acdaaruljamaaca u hadhay maahane oo fa yaxrumu waxaa xaraama insiraafu inuu noqdo in dakala alwaqtu hadduu soo galo qofkan cudurdaar waxaa la siiyey jamaacada imaatinkaa dhibaya mar hadduu yimid meeshii waa joogaa mashaqadiina wuu irtikaabay mar hadduu meeshii yimid kama tegi karo mar haddii waktiga lasoo gaaro ilaa an yaziida inuu badanayo dararuhu dhibkiisa bintidaari sugitaanka hadduu waan sugi yidhaahdo inuu dhib kusii badanaya maahane yar fudayd buu dareeme wuu yimid xanuun baa kusoo kordhay ma sugi kara marka qofkaasoo kale waa la rukseynayaayo mashaqad zaa'idaa gaadhaysa laakiin wuxoogay indhool buu ahaa wuu soo hagabsaday masaajidkii buu yimid waanu markii horeba indhool baan ahaayo iguma waajibaynin waan iska sii hagabsan maya mar ma timid mar haddaad timid xerajkii lagaa cadfinayo waabaad samaysay waad gashay haddana meeshii baad joogtaa meesha adigaaba lagu ogayaa jumcadii ma tegi kartid waay wailzamu waxaa laazima talzamu way waajibtaa ashayka alharim duqa waayeelka ay ku waajibtaa wazamin qofka curyaanka ay ku waajibtaa in wajadaa hadday helaan markaban waxay soo fulaan waayeelka duqoobeen socon karin iyo curyaanka aan socon karin jumcadu waa ku waajib waxay soo raacaan gaadiida hadday heli karaan walam yashuqa arukuubu fuulitaankuna uusan dhibaynin ay saaraan karaan laakiin hadduu waa yar yahay aan soconna karin gaadiidna qaban karin waajib ku noqon mayso hadduu yahay qof curyaana oon gaadiidna qaban karinna haddee isagana lagama doonayo walacmaa indhoolkana way ku waajibi oo yajidu heli kara qaacida qaa'idan qof soo garqaada ala isaguba tababaranoo socon kara ushii iya waxwato dirita dhag aan kaba leexanaynin waayo mashaqa kumaha qaa'id hadduu wato mashaqaadkii cibaadaadkai caadigaa ah maahane ruksa looma helo nabigana calayhi salaatu wasalaam jumcada iska daayey jamaacadii kaloo kaba sahlanayd buu ku yidhi dhoolkii atismacu nidaa nacam qaala ajib wa ahlu lqaryati dadka tuulada iyo magaalada degan in kaana fihim hadii uu ku jiro ay joogaan jamcun jamaaca iyo koox tasixu bihim ljumucatu ay ku asaxayso aw balagahum uu gaarayo sawtun dhawaq caalin oo sareeya fii huduwin wakti degan min arafi min arafin dhinac yaliihim xiga libaladi ljumucati jumcada magaaladeeda xiga lazimatum way ku waajibi wailaa fala haddii kala dadka tuulooyinka iyo buulooyinka degan tuulooyinka magaalada ku dhow jumco ma ku waajibtaa wuxuu ku leeyahay laba jeer bay ku waajibtaa marka koobaad hadday iyagu dad jumco oogi karaba yihiin oo cadadkii afartanka ahaa fil madhabe inoo iman doona meesha laga helay iyagaaba inay ogaan waajibay ku tahay meeshooda inay ku ogayaan haddaynan cadadkii dhannayn hadday magaaladii u dhow yihiin oo dhawaqa magaaladuu soo gaaro jumcada waa ku waajib dhawaqa magaalada dhowr mas'alaa soo gashay marka mar maxaa u aan dhahaynaa marna daabidka gaaritaankaan ka dhigaynaa marna xaggee laga dhawaaqay baan isweydiinaynaa wuxuu ku leeyahay magaalada dhawaqa laga dhawaaqay yaa maqlaya tuuladan darafka magaalada jumcada lagu tukanayo ugu xiga tuuladan magaalada xaggeeda dadka xiga hadday maqlaan iyagoo way ku waajibi kuwa kalena la tuulo way la xugun bay qaadan kan u shisheeya inuu maqla meehee kan u xiga xagga magaalada lagu miis lagu laga qiyaasan kow dhawaquna dhawaq dheeroo kor loo qaaday buu noqon waqtiguna waqti hawadu degan tahay weeye sida xilliga salaada subax oo kale waayo maalintii qaylada iyo sawaxankan buuqan badan ee baxaya baaba dhawaqoo dhan xaniba walidaalika fii waqti huduwin fii huduwin waxay uga jeedaan xilli cagta iyo shanqarka iyo dhawaqu uu degan yahay roob ma da-ayo dariiq ma dhacayso xoola ma ciyayaan gawaari ma xiimayaan xilligaasoo kale xilliga salaada subaxee soomaad arag dee baadiyaha iyo tuulooyinka markaad joogtay dhawaqa imise kilomitr baa laga soo maqli jiray intaasoo dhan xaggeed ka keenteen oo daliila laba daliil baan haynaa mid waxaan haynaa nabigeena alayh slat slaam waxaa ka soo aroortay abu daawuud iyo kayrkii wariyay xadii cabdillah bn camr cas radi allahu canhu ardah uu leeyahay aljumucatu calaa kuli man samica annidaa jumcada waxaa laga rabaa qof kastoo dhawaq maqla aadaankuna soo dhawaqii dheeraa ma ah dhawaqa aadaanku hadduu gaaro waa laga rabaa jumcadii sheekh albaanina irwaabulkhaliilka wuxuu ley xasan xasana ah weeye shan boqol sagaashan iyo saddex markuu hadlay xadiidkaas tu labaadna waan haynaayo xilligii nabiga cawaali lmadiina xaafadaha koraa looga iman jiray xaafadihii cawaali madiina la dhihi jiray haddaad hadda tagto nabigu xasan meeshuu deganaa waa halka masaajidka ku yaallo xaafadaha cawaali la dhihi jiray qaar baa ilaa toban kilomitr jira shan toddoba toban kilomitr kuwa ugu fog shanta kilomitr waa caadi ilaa intaasaa laga iman jiray dhaheen hadyigii nabiga camalkana saasuu ahaa qawlkiisina sidaa weeye nabigu sala allahu alayh alih wasalam wailaa falaa hadduusan dhawaaqaa gaaraynin daabidkii nidaha inuu gaadho ahaabaa la waayayo jumco kuma waajibayso wayaxrumu waxaa xaraama ya hadda ah, nimanka iyaga hadlay iyagaa dayacay de innaga hawl inoo taalamaa yaxrumu waxaa xaraam ka ah calaa man qofka lazimahu safaru lazimatu mise lazimahu maxay idin qoran tabitay lazimathu safaru asafaru waa mudakare maxaa loo taaniifiye lafdu safar asafaru huwa mise waa hiya huwa wey lazimahu safaru maxaa loo dhihi waaye lazimathu safaru ma ku banaan tahay fi luqati ragg ah, ragga luqada sabab ya ah, wa waa majaazi tadkiirkan xaqiiqi maahaye oo min dhawaati lfuruuj me waa tadkiirka majaaziga qaama rijaal iyo qaamat rijaal waa la ogolaya soo lama dhin markii si kaasoo kale la siiyey lagu tashbiihiyey alaa kuli xaal waa majaazio lazimatu safar way asaxaysaa qofkay safar ku waajibo bacda azawaali wayaxrumu waxaa saa hadii loo saweeye laakiin sidaas maaha wayaxrumu waxaa xaaraama faacilku waa muanaf safarkana maaha asafaru waa faacilka yaxrumu yaxrumu safaru baa xaraama calaa man qof buu xaraam ka yahay lazimathu ay iljumucatu jumcada ay ku waajibtay taasoo kale inaad qabataan baa laydinka rabaa bacda zawaali inuu safraa xaraama jumcadu hadday kugu waajibto waktigeediina soo galo inaad safarta xaraam weeye inaad tukata waajib cayn ah lagugu yeeshay waajibka inaad tafwiitisoo dayacdaaye lama ogola ilaa an yumkinahu inay suuragal tahay aljumucatu inuu tukado jumcadii fii ariiqihi wadadiisa haddiise aad socodka aad sii socoto dhexdaa masaajid kaniya meel jumcaa kasii gaari karto kusii tukan karto ama idinkuba jamaaco badanoo jumcadii ka asaxaysa aad tihiin ood halkiinaa kusii jumcaysanaysaan taasi dhib male muhimmadu jumco inaad tukatay ahayd waadna sii tukan kartaa laakiin haddaad safarta safar jumcadii aad ay dayac mayso kaa tegayso oo duhru bedelayso waajib cayn kugu noqday baad ka tegaysaa saa darteed ma banaana ama aw yatadarara inuu dhiboonayo bitakhallufihi inuu ka hadho can irufqati dadku raacayo ama dadkaad raacaysay iyo safartii inaad ka hadha dhib baa kaa soo gaari falaytkii diyaaradaa xilligaa kaaga aadan ama baskaad raacaysay laguu joojin maaye waktigaasuu baxaya ama dadkaad raacayso haddaad ka hadha wadadu cabsi waaye ama caawin baad uga baahan tahay dadkaas ama de dadkanaabaad sii shaxaadaysa oo ku jidmaraysa oo waxaad ku jidmarta nooliba ma haysatid asbaab iyo wujuuh badan bay yeelan kartaa darar inuu kaa soo gaaro inaad safartan ka harto hadduu darar kaa soo gaarayo dararkaa dartii baa rukso laguu si iska safarto aw yatadarara inuu dhiboonayo bitakhalufihi inuu kadib maro can irufqati rufqada kadib maro wa qabla zawaali zawaalka ka hor ka bacdihi kadib buu la yahay fi ljadiidi jadiidka fi lqowli lqadiimi qabla zawaal way bannaan tahay sababtaa weli wujuubkii ma caynoobin wa qabla lwujuubina way kuu bannaan tahay masaladaana usuul badan oo xataa fuqahadeennaa ku dhisan salaada ina markay soo gasho inaad seexata lama ogola adoon tukanin laakiin intaynan soo gelin ma seexan kartaa nacamha liannahu lam yajib calayka bacdu wax waajib hadda ku saaran ma inaad noolaana allahu aclam haddii intaad seexato ay kaaga tagta salaadii macduur baa tahay qabla haddaad seexato way soo gashay iyadoo joogtaad seexato waktigii baa kaa tegay ahima wa casa laakiin tan jumcadu cinaayo khaasay siinayaan fi ljadiidiyo wa qabla zawaali zawaalka ka hor kabacdihi bay lamid tahay fi subax jumcaba haddii la gaaro ma safri kartid jumcada adoon tukan haddaan dararkii ama dhex inaad kusii tukan kartiya aynan jirin maxaa yeelay haddiiba aada qaryadii aan ka sheekaynay degan qabla zawaal jumcada inaad soo aadaa waajib kuu noqon lahayd si aad bacda uga soo gaarto salaaddii hadday kugu waajibto adoo dhowr kilomitr jira bacda zawaalna salaadii la gelayo soo inaad soo aadda waajib maahayn kadalika mar hadduu sababkii yimid inaad tasabubkiiyo ku mashquushaa waajib noqona inaad safartoo tafwiidisa lama ogola yihahdeen in kaana hadduu yahay safaran mubaaxan waase safar mubaaxa hadduu yahay oo ganacsi iyo wixii lamida wain kaana aacatan hadduu yahay cumriya xaji aban u socotaa jaaza banaan qultu waxaan ihi anasaxu sida raajixa ana aacata kalmubaaxi buu la mid yahay wallahu aclam maqطacan yar baan ku daraynaa waman laa jumucata qofkaan jumco saarayn calayhim dushooda dadanka inay jumcadu ku waajibin roob baa inoo diiday oo guryaheenna guri baan wada joognaa haweenkii weeyo waa koox musaafiriin baan nahay oo jumco laynaguma laha majmuuca min alcabiidi baa isugu timid isku jir baa nahay qola musaafir iyo haweenki iyo abiid iyo caruur yaan isugu jirnaa iyo asxaabulcadaad kulli xaal ama ha sinfi ha noqdaan ama asnaaftii isku dhex jirta ha noqdaane waman dadkii laa jumucata calayhim jumca aanay ku waajibin tusanu jamaacatu jamaaca ku tukadaan baa sunaa fii duhrihim duhurkooda fi lasaxi sida raajixa waa sunno jamaaca inay ku tukadaan waayo adilada cumuumka jamaacada iyo fadligeeda sheegtay mayna kala qaadin dadka inay masaajid joogaan inayna joogin iyo inay asxaabuljumuuca iyo inayn ahayn mayna kala qaadin wa yukfuunahaa way qarinayaan in khafiya cuduruhum cudurdaarkooda hadduu qarsoon yahay dadkaa jumcada ka haray hadday dad cudurdaarkooda aan la ogan yihiin si aynan fitno iyo tuhun u dhalinin jamaacadooda way la gaban oo way la dhuuman haddii laakiin cudurdaarkooda laog yahay jamaacadooda way iska tukanayaan iyagoo laarta wayundabu waxaa sunnaa haweenka oo kaleeto inay jamaaca iska tukadaan cudurkooda haweennimada waa makshuuf laakiin innagoo kooxa oon layna aqoonin musaafir aana iyo in kale halkaa jamaacaddan iska oganaayey waxaa iman waxbaa iman haddiiba meesha maamul iyo dowladi ka jirta salaadaha danaynaysana qoladaa qolyo mucaaradahoo maamulka iyo imaamka ka soo horjeeda baa la sanifayo wax kalaa laga yaaba inuu ka dhasho ama dadkii baaban u tusaynaa in gaar la yskaga goosan karoo fallaagoogi kara inay saxta wayundabu waxaa sunnaa liman amkana qofkay u suurowdo ay suuro geli karto ay dhici karto zawaalu cudurihi cudurdaarkiisu inuu zuulo taakhiiru duhri inuu dib dhigo ilal ya inta uu ka quusanayo min aljumucati jumcada dadka acdaarta leh ee roob uu u yar diidan yahay roob iyo waxbaa yar socda buuq buuq iyo waxbaa jira uu ka yar cabsaday waxoogay xanuun baa yar hayayoo dawuu qaatay oo inuu ka yar daguu rajaynayaa oo markaa jumcada uu ka gaadhi karo xaaladda sidaasoo kaleeta ah qofka ay ku jirto awal waktigiina soo galay cudurdaarkiina qaa'im yahay duhurkiisa intuu iska tukada cudurdaar buu haystaa ee uu iska joogi karaa laakiin waxaa ka fiican jumcadaa ka fadli badani inuu u yar duhurkiisa hadhowo uu tukan karaaye bal inuu jumcada ka gaari kara waxoogay u ishaafalateeyo ila alyasi min aljumucati aw ka qusa dib waliayrihi qofkaan cudurdaarkiisu zuulayninba kalmarati hawaankii weeye iyo wazamini qofkii curyaanka ahaa weeye tacjiiruhaa baa u sunaa awal waqtiga inay iska tukadaan haddayna markii horeba ku talagelin jumco inay tagta gabadhi ama ninkii curyaanka ah jumco uusan gaarayni goormaan cina caga yeelato adigooba curyaana ama lug ama lugi eber tahay dee hadda uun salaata jumcadee la aadaamay ee soo dhawaatay intaa uun inuu cudurdaarkan zuula ma badna ama mutawaqacba ma aha awalulwakti fadliga aha yuusan kaa tegin marka tacjiilkaa fadli badan halkaas caawa ku daynaynaa walisuxatihaa maca shardi gayriha shuruuطun iyo habeen dambe insha allahu taala wallah alam sal ly sl subxanak allah bxamdik ashhadu an laa ilaha illa ant astaqfiruka waatuub ilayk